بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين ثم الصلاة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkhirهم شhيkhna الشhيkh صالح بن cبدالله العسيمين غفر الله lh وlهم جميعا بsناdي بkل منهم إلى سفيان بن عyنة عن cمر بن dينار عن أbي qاmuس mولى cبدالله بن cم الcاص عن cبدالله بن cم الcاaص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا mن في الأرض يرحمكم mن في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العجل والأجل فهذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي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 dhiigga xaydka iyo waalistixaadati dhiig furanka maxaa maxaa udhexeeya maxaa lagu kala gartaa weeyaan axkaam ahaan noqotaya midab ahaan noqotaya iyo dhan ay noqotoba maxaa farqi ah maxaa kala saaritaan oo lagu kala saari maxay ku kala duwan yihiin ayuu baabkan ubaabay wya xadis saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis xasanun saxiix weeyaan qaala alimaam anasai caleyh raxmat akhbarna moxamed ibn muthana abu muusa alcanasi hiqatun weyaan hiqatun thabt qaluu xadathana ibn abi cadiy ibn abi cadiy moxamed ibn ibraahim eh, albasri waa hiqa can moxamed ibni camr wa ibnu calqamata ibn waqaas alleythi abu cabdillahi wa saduuqun lahu awhaam waa saduuq run badan laakiin wuxuu ismoodsiina ayuu leeyahay can ibni shahaab zuhri maxamed ibn shahaab zuhri imaamkii ataqanin thiqat lxuja athabt an urwat bni zubayr waa imaam isna an fatimata binti qaysin wuxuu ka wariyey saaabi fatima binti abi xubeysh dheh cafwan fatima binti abi xubeysh o ficlan fatima binti qaysna weeyaan abi xubeyshkaas magaciisa ayaa qays la yihahdaa an fatima binti abi xubeyshin radia allahu taala an ardaha anaha faatima kaanat waxay tustaxaadu mid la dhiig furan siiyo oo dhiig furan ayaa ku dhec jiray faqaala laha rasul rasulka wuxuu ku yihi sal slm idaa kaana hadduu ahaada damu lxaydi dhiigga xaydka yani wax ku hay hadduu isaga yahay fainahu isaga daman waa dhiig aswadu madow yucraf waa la garani famsiki ka istaag oo ha muxuu ha u dhaqaaqin can salaad salaada xaggeed ka istaag weeyaan oo salaada ha u tallaaba qaadin oo ha tukanin waidaa kaana hadduu ad alaakharu kan kale oo dhiig furan kara fatawada weysaysa dhiigan iska dhaqn oo ku jirtaa fa inamaa in kalamaa huwa isaga cirqun waa xidid weeyaan qaala moxamed ibn thana wuxuu yihi abu muusa alcanasi wuxuu leeyahay xadathna ibn abi cadiyin hada min kitaabihi xadiidkan ibn abi cadiy oo maxamed ibn ibrahim kitaabkiisa iyo qoraalkiisa qoraal u qorna ayuu nooga warramay weyaan xifdigiisa nooguma sheegin xadiidkan xadiidkan waraaq u qorneed ayuu ka akrinaya weyaan waayahay xadiidka dambena waa la macno isna aan galno xadiid saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid xasan saxiix weyaan qaala imam nasa aleh raxmatullah qaal wuxuu yidhi waahbaranaa waxaa noo warramay maxamed ibn muthana waa ninka hore weyaan abu musa alcanasi hiqatun thabt qaala xadathana ibn cadiy maxamed ibn ibrahim waya min xifdihi waa ka marka marka hore min kitaabihi weyaan markaan min xifdihi marka hore kitaabka u qornaa ayuu ka akrinayey markii dambena kor buu ka akrinayey qaalu in xadathana waxaa noo hora maxamed ibn camr maxamed ibn camr hadda ayaa soo marnayo waxa weeyaan ibn calqamata ibn waqas alaythi eh, abu cabdillahi saduqun lahu awham an ibn shihab maxamed ibn shihab zuhri ayuu ka wariyay can urwata ibn zubayr can caaishata radi allahu tan ardaha ana faatimata binta abi xubaysh waa faatima binti qaysi radi allahu tan ardaha kaanat waxay tusaxaadu mid la iig furansiiyey oo dhiig furan ayay qabi jirtay fa qaala lahaa rasul rasulka wuxuu ku yiri sal slm wuxuu yidhi ina dama alxayda dhiigga xaydka daman waa dhiig aswadu madow yucrafu waa la garani fa kaana dalika ka hadduu ahaado dhiigga madow hadduu jiro fa can isalaat salaada ka istaag weyaan oo ha tukanin wa idaa kaana aakharu kan kale hadduu yahayna fatawada-i weyse qaada wasalli tuka ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam labada xadiis marka waa hal macno macnaha waxay tahay xadiidka cafwan eh, dhiigga xaydka iyo dhiiggan kale oo istixaadada waa la kala garani waxay ku kala duwan yihiin midna waa dhiig madow waa dhiigga xaydka midna waa dhiig muxua ah cas ama guduud ah weeyaan oo dhiigga muxua ah caadiga ah ayuu la too yahay marka kan madow haddii aad aragta waa xayda salaad iska ilaali haddii aad kan guduudna caadiga aragtana waa dhiig furanka iyo iska dhaq kana weyse qaad ee duko weeyaan intaas waa labada xadiid macna ay ka warramayaan marka farqiga udhexeeya wuxuu yahay laba shay ayuu marka imamka halkan kusoo arooriyey xagga midibka farqi ee udhexeeya oo sifadii sifa ahaan waa kala duwan yihin midna waa madow midna waa casaan dhanka kalena waa kala duwan yihin xukunka oo midkan guduudka ah oo istixaadada salaad ma reebo oo salaad waa la tukani kan madowga ahna oo xaydka ahna salaad wuu reebaya labada arrimood ayay ku kala duwan yihiin oo xadiidka kusoo aroortay weyaan qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan annasaa-i wuxuu yihi waa mualifka eh kitaabka qoray qad rawaa hada alxadiid xadiidkan waxaa wariyey hayru waaxidin mid mida dadaan ahayn oo walam yadkur muusan sheegin riwaad badan ayaa wariy waa hal qof wax ka badan ayaa wariyey walam yadkur ma sheegin axadun qof oo min iyaga kamid a maa dakara ibn abi cadiy maxamed ibraahim ibn abi cadiy wuxuu u sheegay cid sheegtay lama arka weeyaan wallaahu aclam ilaahay ayaan ogsoon saas ayuu ku khatimay imaamka meeshan wuxuu rabaa inuu xadiidka ama labadan xadiid uu tacliiliyo cillad inuu geliyo ood cillad ku sheego cilad laba cilada laba arrimood ayuu ku ciladayna tan koobaad al xadiidka inuu isbaraanbaray oo mar wuxuu ka dhigay ninka la yihah ibn abi cadiy min musnadi caaisha caaisha inay nabiga caaisha ayuu muxuu ahaa eh, inay nabiga toos ugu warisay marna wuxuu ka dhigay min musnadi fatima binti qays fatima binti qays amaba ninka la yihahdo raawiga eh, ka horeeya muxuu aha caaisha curwo inuu ka wariy faatima marna uu ka wariyey caaisha sidaa weeyaan arrintaas waa cilad koa itiraab oo xagga eh, sanadka ah marna waxa weeyaan tan labaadna lafdiga xaydka inuu madow yahay dhiiga kalena caadi u yahay cid ku raacdi ma laha ayuu leeyahay arrinka isaga labada cilo awgeed awgood ayaa wuxuu leeyahay xadiidka cilad baa ku jirta saas inuu dhahu rabaa imaamka cali raxmat ullah walcilmu cind allahi wuxuu qastay lakin saas ayaa muuqata waxaa looga jawaabaa tan koobaad labada xaalaba way dhici kartaa maxaa yeelay ninka layiha cumr ibn zubayr eh, habaryartii wuu soo gaaray oo muxuu ahayd caaisha xadiidnu ka wariyay faatima binti qays oo ayadna mxu qaraaba ahaayeenna ayadna waa soo gaara waana mxu waa arkeen marka inaad marna ayada ka wariy marna ayada ka wariy wax dhibaata ma lahan qodoba qodobkaas qodobka labaad ziyaadada oo muxuu ahay faina ina dama alxaydi aswad ah dhiigga xaydka inuu madow yahay ziyaadadaas raggii hiqaada wixii ay sheegeen waxay ku khilaafi oy ku diidi lama arka weyaan waxay ku diidi malaha sifadii unbay sheegtay laakiin xugun ahaan inay xugunka ay sheegeen waa isku mid sida awgeed xadiidka marka ama labada raayadood waxaba yaraatay cilada oy qabaan malaha lidalika alimam alimam alimaam albani caley raxmat ullah labada xadiid xasanun saxiix ayuu ku xukumiya weeyaan xadiid saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa saxiixu lisnaad qaala imam nasa aley raxmat ullah akhbarna yaxya ibn xabiib ibn carabi waa hiqa weeyaan an xamaad ibn zayd ibn dirham waa imaam hiqat athabt can hisham ibni curwata can abihi abihi curwa bn zubayr can caaishata wuxuu ka wariyey qaalat waxay tiri caaisha radi allahu ta ardaha ustuxidat waxaa liig furansiiyey faatimatu binti abi xubeysh faatima bint abi xubaysh ayaa la dhiig furansiiyey fasalat nabiya nabiga ay weydiy sal allahu aleyh ali wasalam oo faqaalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow inii aniga ustaxaadu waa li dhiig furansiiya dhiig furan ayaan qabaa falaa duhuru ma daahir noqdo afa adacu salaata ee salaada ma iskaga tagaa oo salaada muxuu aha ma joojiyaa maadaama dhiigu iska socda qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm inamaa in kalamaana dalika ka isaga aw ah, kaa socda cirqun waa xidid furmay walaysat maan bid xaydat xayr ma ahanin faida aqbadat alxaydatu xaydka haddii ay soo qaabisho oo xayd aada aragto fadaci salaa salaa isaga tag waida adbarata haddii xaydka ay dabar jeedayso oy noqoto ay dhamaatana faqsili canki dama dhiig iska dhaq weyaan watawada-i qaada wasalii tuka ayuu nabi yiri sala allahu alayhi waali wasalam fa in kana dalika kaas cirqun waa walaysat bilxaydat xayd ma ahanin qiila waxaa loo yii lahu xamaad ibnu zayda waxaa loo yihi falquslu qiila lahu ay lixamaad ibnu zayd waxaa loo yihi falquslu qabayskana ka waran haddii dhiiga ka go-a qabays ka waran ma qabaysanaysaa qaala wuxuu yihi wadalika arrinka isaga inay qabaysani laa yashuku ma shakiyo fiihi ay fii wujuubihi inuu waajiba axadun qofna ma shakiyo weyaan haddii naagta ay haweeneyda haddii ay ka eh, eh, eh, daahir noqoto dhiiggii oo dhiiggi uu ka go-o inay qabays la imaanayso qabays laga raba oo arrinkaas waajib yahay cid shakini ma laha ayuu yihi muxuu ahaa xamed ibnu zaydin ibnu derham qaala abu cabdiraxman abu cabdiraxman wuxuu yihi qad rawaa waxaa wariya hada xadii xadiidkan hayru waaxidin mid cid ahayn yani qof wax ka badan weeyaan can hishaam ibni curwata ay ka wariyeen walam yadkuruu ma ayna sheegin fiihi gudihiisa riwaayadan kuma ayna sheegin watawada-i weyse qaada ma ayna sheegin hayru xamaad xamaad waxaanan ahayn oo sheegay lama hayo weyaan xamaad haddana halkaan uu ku dhegan yahy xamaad wuxuu leeyahay riwaayadan uu sheegay uu muxuu ahaa watawada yidhi cid tawada-i sheegtay oo waxaa weeyaan eh, nabiga ka wari sal l slam oo riwaayadaas xamaad aanan ahayn lama hayo weeyaan xamaad cidaan ahayn lama hayo waaya xamaadna waa lagu dheganya marka wallahu aclam mar labaadna wuxuu yihi wallahu aclam laakiin arrinka isaga waxaa lagu radinayaa imaamka caleyh raxmat ullah looga jawaabaya hadalkiisa lagu radina looga jawaabaya alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah fii saxiixihi wuxuu kusoo saaray xadiid lafdigiisu u yahay tawada'ii likulli salaatin tawada'ii likulli salaatin xataa yajii'a dalika alwaqt ayuu muxuu ahaa kusoo saaray fii baabi gasli dami dhiigga in la dhaqo baabkaas ayuu kusoo saaray fii saxiixihi waxaana muxuu ahaa abi mucaawiya maxamed bin khazim bin dariir ayaa wuxuu ka wariyay can hishaam ibni curwa ayuu ka wariy weyaan marka yani cid ku raacday ninka la yihahda xamaad hadalka u yidhi maya abi mucaawiya oo maxamed bin khazim bin dariir ayaa waxaa weyaan hishaam bin curwa ka wariyey can eh, abihi kadibna tawada'i likuli salaa wa fi saxiixi اlbukhaari marka hadalkaas imaamka waxaa weeyaan hadalkaas ayaa looga jawaabay weyaan xadiis saddex boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasa alي raxmat llah abarna ibn nasr eh, almarwazi wa hiqa thabt qala xadaثna cabdullah ibn mubaarak wa hiqat thabtan xuja can hishaam bni curwa can abihi can caiشhata radi llah ta ardaha ana fatima binti abi xubeysh atat rasul rasulka ay utimid sal اlه ly faqaalat waxaa tii ya rasul rasuulka allow inii ani ustaxaadu waalidig furansiya falaa aturu mana daahir noqdo maxaan sameeyaa faqala rasul wu uri sal slm rsulka ale inamaa in kalma dalikaas cirqu waxidad walaysat bixayd xayd ma ahanin faida aqbalat alxaydatu xaydka haddii ay soo qaabisho faamsika can salaa salaada ka istaag waida adbarat haddii xaydku dowri jeediyana faqsilii canki dama dhiig iska dhaq wasalli tuka weyaan axaadiista aan soo maraynay oo hore iyo axaadiistan waa isku mid kalama duwna weyaan lakin imaamku wuxuu soo daliishanayaa in farqiga dhiigga xaydka iyo dhiigga muxuu ahaa istixaadada udhexeeya ayuu cadaynaya weyaan kan waxaa weeyaan riximka haraati ka timid ama ku dhacday iyo xidid weeyaan kanna may waa nooc kale kan salaad waa loo tukanay kan looma tukanayo kan waa madow kan waa casaan wahaakada sidaa weeyaan xadيث سدح بqل iyo لح iyo لحdanaad wa xadيث صحيixa qala imam نسي عليه رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت عن مالك بن أنس بن عبد الهجرة ثقة xujaة imaam weeyaan an hisam bni curwa an abihi an caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri caaisha qaalat faatimatu bintu abi xubeysh ayaa waxay tiri lirasul way ku tiri sal slm laa athuru aniga nadiif ma noqdo ma daahir noqdo oo tahaaraba ma helo weeyaan afa adacu salaa salaadam isaga taga yani maadaama aan tahaaraba helaynin salaadam isaga taga faqala rasul rasulka wuxu yiri sal slm inama in kalana dalika kaas cirqun waaxidatu laysa maan bilxaydad xayd ma ahanin faida qbadat alxaydatu xaydka hadii ay soo qabashay fadaci salaa salaada isaga tag waidaa dahabat haddii ay tagtana qadruhaa iyada qadarkeedii faqsili canki dama dhiig iska dhaq wasalli tukooyaan yani tan marka qadarkii waa xadiidkan marka wuxuu la hadlayaa haddii ay garan weydo oy dhiigga xaydka ka kala kala saari weyda faidaa dahaba qadruhaa faqsili canki dama wasalli weyaan xadiidka marka qeybta koobaad oy faatima leedahay radi allahu tan ardaha faatima binti abi xubaysh ama binti qays laa adhuru ma daahir noqdo waxaa laga qaadan karaa qofka haddii uusan heli karin weyse biyo ah uusan heli karin wuxuu ku gabagabaysto ku gabagabaysto hadduusan heli karin salaada waxaa weeyaan kama tagaayo ayadoon daahir noqonaynin ayaa nabigeena sala allahu alayh wasalam oo dhiiggii qabaysa ayaa haddana wuxuu leey inay tukata ayuu nabiga u sheegaya sala allahu alayh wali wasalam marka qofka yataqi illaaha biqadri lmustataac intuu awoodo ayuu alla ugu baqaya subxaana wa tacaala see lagu arrintaa see lagu suuradaysan karaa qofka tusaale ahaan meel baa lagu xiray gacmihii ka xiran yahay meel bu ahaa ku togan yahy ama kasoo raraca biyo xataa haday dhooben ma weyse qaadan karo derbina ma gaari karo oo boor hadduu leeyahay ama caro ma gaari karo marka faaqida ahureyn wa labadi lagsu dahirinay labadiba u waaye markaas wuu la imaanaya cibaadadii fataqu llaha ma istatactum ayuu ku camal falaya xadidka saddex kun saddex boqol iyo todoba iyo sodona todoba iyo lixdanaad saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aley ramat llah abulashcath abulashcath wa axmed ibn miqdaam alcijli albasri weya iqatun habt qaala xadathana khaalid ibn xaarith alhujaymi waa ninka ataqaanin waa iqatun habtig ahaa qaala xadathana qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay hishaam hishaaman ayaan ka maqlay hishaam waa ibn curwa can abihi abi isagoo ka warrama ayaan maqlay waa curwa ibn zubayr can caaishata ka warina um lmuminiin radi allah ta ardaha ana binta abi xubeysh waa faatime qalat waxay tii ya rasul rasuulka allow inii aniga laa athuru ma daahir noqdo afa atruku sala salaad misaga taga qaala nabigeena wuxuu yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam laa maya inamaa in kalaman huwa isaga cirqun waaxidad qaala khaalidn wuxuu yihi khaalid ah, ibnulxaarith alhujaymi a wuxuu yihi wa fii ma qara'tu caleyh waxaan ku dul akhriyey walaysat ma ahanin bilxaydati xayd ma ahanin fa idaa aqbalat alxaydatu xaydka haddii ay soo qaabisha fadaci salaata salaada isaga tag waidaa adbarat haddii ay dabar jeedaysa oy muxuu ahaa xaydka u dhamaadana faqsili canki dama dhiigi sadaq uma salli tuko ziyaadada ku jirta marka khaalid ayaa wuxuu leeyahay intii asagaan ka maqlay waa gooni ama lagu dul akrinaye laakiin aniga waxaan ku dul akriyey wa fi ma qara'tu caleyh aniga waxaan ku dul akriyey xadiidku sii haystay walaysat bilxaydati faida aqbalat alxaydatu fadaci asalaa waida adbarat faqsili canki dama uma salli weyaan cibaaradaas inuu muxuu ahaa ku dul akriyey uusan ka maqlin ayuu marka cadaynayaa alayhim raxmat ullahi jamiica baabu sufrati boorboorowga iyo walkudrati calowga ayuu baabkan u baabya weyaan yacni marka qofka dumarta xibinta taranka ama meesha xaydka uu ka soo baxa meesha ayada marar qaar waxaa dhici karta dhacaan iyo wax lamid mid ah oo amaba boorboorow ah ya sida boorka u eg amaba waxaa weeyaan yara madow xigeen ah oo kudra uu ku jira inay aragtaa laga yaabaa arinta ayada xukunkeeda muxuu noqonayaa alimaam albukhaari caleyh raxmat ullahi wuxuu ku qeyday fii gayri ayaami alxaydi wuxuu dhahay asufratu walkudratu fii gayri ayaami alxaydi saasuu dhahay ayaamaha xaydka ay haweeneyda muslimadda a qabin haddii ay aragto xaydkaas cafwan haddii ay aragto borborowgaas iyo waxyaabada calowga aho madow xigeenka hadii ay aragto maxay sameyneysaa ayaam alxaydka haddii aynan ahayn haba yaraata cibro mar waa la dhaqi un waa lagu tukani salaad qofka ma reebaysa laakiin haddii ayaamulxayd ay tahay tuctabaru xaydan xayd baa loo muxua loo xisaabinaya marka marka kudradaas iyo sufradaas haddii waa la kala qaadaya haddii xilliga waktiga xaydkii ay ku jirta haweeneydi oy muxuu ahay borboraw iyo iyo waxaa weeyaan aragto waxyaaba madow xigeen haddii ay aragto xayd xilligeedna ay ku jirin xayd xilligeedna ay ku jirin marka ayada waxaa weyan waa iska dhaqi un way tukanaysaa xaydna looma looma xisaabinayo laakiin haddii ay iyadoo waqtiga xayd ku jirta inta dhiiggii caadiga ah, intuu muxuu ay weyda kadibna ay noocaas ay aragto marka ayada weli xayd bay ku jirtaa way is ilaalinaysaa weyaan sidaa weyaan xadiis saddex boqol iyo iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai ramat lla akhbarna camr ibnu zurara camr ibnu zurara alklaabi weyaan almuqri hiqat thabt qaala xadathana ama anba'na ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya weyaan xaafidun eh, hiqa weyaan can ayub ibnu tamimata asikhtiyani waa hiqat xuja can muxamed ibnu sirin ibnu sirin waa hiqatun eh, habtun caabidun eh, kabiir alqadri saas ayaa mxu lagu tilmaamay qaala wuxuu yihi maxamed ibn sirin calayhim raxmat ullahi jamiica qultu waxaan idhi qaala ibnu sirin wuxuu yihi qaalat waxay tihi uma caiyata uma caiya eh, waxay tihi uma caiya waa nusayba uma caiya nusayba weeyaan saxaabiyad ay ahayd jaliil ah gabadhaas uma nusayba yani waxay kala qaybgeli jirtay nabigeena sala allahu alayhi waaalih wasalam ghazawaadka iyo duulaanada ay kala qeybgeli jirtay dadka marka e, dhaawac ay biyaha siin jirtay oy daweyn jirtay howlo badan ay qaban jirtay radi llahtan ardaha e, waxyaabaha dhaqitaanka ku saabsanna iyo mxua ah meydka dhaqitaankiisana iyada ayaa mxuu ah saxaabada ay usoo doonan jireen cilmigeeda cilmiga e, habka loo dhaqaa dumarka iyada ayaa loosoo doonan jirtay loosoo doonan jiray radi llahtan ardaha gabadha nabigeenana alayh sala slaam way dhaqday wayaan zaynab ayay dhaqday saxaabiyadaas umu caiya eh, sidoo kale gudniinkana mxuu ah way samayn jirtay umu caiya qaalat waxay tiri umu caiya kuna waxaan ahanay laa nacudu kuwa aanan tirinin asufrata waxya borborawga oo waxyaabaha madax xigeenka weyaan iyo walkudrata iyo waxaa wey waxyaabahan madow xigeenka ah oonan casaan ahayn shay-an waxba kama aan soo qaadi jirin ayay leedahay radi allahu tan ardaha oo salaad waa iska tukan jirnay markay leedahay marka kunaa nacudu yani culimada waxay yidhahdaan alfaad waxaa jirto aanan qaala rasul lah sal slm ama samictu rasul lah sal slam aanan ahayn oo laakin lah xukmu rafci xukmu rafci ay leedahay waxaa kamid ah kunaa haddii saxaabiga u yidhaahdo saas ayaan ahaynay hadduu yidhaahdo xukmu rafci in nabiga alayhi sala slam loo kor yeeray ayay mxuu aha ayuu leeyahay weeyaan waaye baabka sideedaad oo istixaadihii iyo xaydkii hoos imaani baabun maa yunaalu wixii laga isticmaali karo amaba lagala dhaqmi karo min alxaaidi haweeneyda xaydka qabto oo ninkeeda uu kala eh, dhaqmi karo ayuu baabkan u baabiy weyaan iyo wa taawiili qowli illahi caza wajal qowlka alla fasirkiisa wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu factazilu nnisaaa fi lmaxiidi alaaya baabun maa yunaalu wixii laga gaari karo ama laga isticmaali kara min xayd haweeneyda xaydka qabto oo ninkeeda uu ka isticmaali karo iyo wa taawiili qowli llahi qowlka alla fasirkiisa caza wajal wayasaluunaka nabi alla waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi xaydka wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa huwa xaydka adan waa dhib factaziluu ka fogaada annisaa dumarka ka fogaada fi lmaxiidi xaaladda xaydka ay ku sugan yihin ka fogaada weeyaan walaa taqrabuuna xataa yadkulna waa aayadda ilaa akhir aaya waaya hay xaydka haydka midabidii midabada uu leeyahay midabada uu leeyahay taqriiba ilaa lix midab ayaa lagu sheegaa badrudiin alcayni saaxibu cumdat alqari fi sharxi bukhaari ninkaas ayaa wuxuu leeyahay bukhaariga ninka sharxe weeyaane midabada xaydka waa lix qeybood midabka koobaad alxumratu waa casaan kan koobaad asawaadu waa madow sawaad weeyaan waa madow kan labaadna alxumratu waa casaan kan saddexaadna asufratu waa burburaw kan afraadna waa alkudratu waa madow xigeen wax calowsan weeyaan kan shanaadna alkhudratu waa cagaar cagaar xigeen kan lixaadna aturbatu wa turbiyatu waa turaab xigeen ciid xigeen weeyaan lixdaas qeybood ayuu muxuu ahaa dhiigga xaydka noqdaa marka haddii xilliga xaydka lagu jiro oy haweeneyda marka muslimadda ah ay aragto dhiig madow ama mid cas ama mid borboraw ama mid cadowsan oo madow xigeen ama mid cagaar xigeen ama ciid xigeen haddii ay aragto oo xilliga xaydkan lagu jiro xaydnin bay udhaqmaysaa weyaan laakiin haddii xilligii xaydka aan lagu jirin oy marba casaan iyo madow arkin oo markaa borboraw iyo kudrada iyo waxyaabahaas dhib ma lahan siduu nabiga noo sala allahu alayhi wa alihi wasalam muxuu uma ay cadaysay waqtiga nabiga inay dhib u arki jirin radia allahu tacala canha wardaha waayahay xadiis saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai ala amatullah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandari isxaq ibn rahweyn weyaan hiqatun thabt qaala anba'ana sulayman ibn xarb alsdiwa hahy alwashixi alsdi alwashixi wa hiqatun imaamun xaafid qala xadathana xamad ibn slm wa hiqatun weyaan ahbat nnaasi fi thabit thabit ibn aslam albunani haddii in wax laga wariyay ay noqoto oo ruwaadda ay mxuu aha ruwaadda wax ka wariyaan ninka lagu kalsooni badan yahay riwaayada uu ka wariyey wa xawi xamad ibn slma aleyh raxmat اllah an thabit kadalika an thabit wuxuu ka wari ibn asn bunani wa hiqat caabid an anas bn malik radi allahu ta arda qala wuxuu yihi anas khadimi rasul lah sal slm kaanat alyahuudu yahuud waxay ahayd idaa xaadad haddii ay xaysho almarata haweeneydi oo minhuna minhum ayaga ka mid ah lam yuaakiluuhuna cuna lama ayn cuni jirin walaa yushaaribuuhuna cabitaan lama cabi jirin walaa yujaamicuuhuna lama ayna kulmi jirin oo kulama ay noolaan jirin fi lbuyuuti guryaha fasaluu nabiya nabigana ay weydiyen sala allahu alayhi waalihi wasalam faanzla allahu alaweyn wuxuu soo dejiyey qowluhu caza wajal faanzala alaweyn wuxuu soo dejiyey caza wajal wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adaa wayasaluunaka waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi xaydka qul waxaa tirada nabi allow huwa xaydka adan waa dhib alaaya ilaa aakhir ilaaya faamarahum rasul rasulka wuxuu faray sal slam an yuaakiluuhuna inay cunada la cunaan wayushaaribuuhuna inay cabitaanka la cabaan wayujaamicuuna fi lbuyuuti guryahana ay waxaa weeyaan kula noolaadaan ay kula kulmaan ayuu nabiga sala allahu alayhi waali wasalam faray wa an yasnacuu inay sameeyaan bihina iyaga kula shayin wax la arka inay kula dhaqmaan maa khala ljimaac galma intaan wixii ka soo haray inay kula dhaqmaan weeyaan oo muxuu aha faraciyaar iyo baashaal iyo istimtaac iyo dhib inay lahayn ninka xaaskiisii haddii ay xayd qabto faqaalat alyahuudu yahuud waxay yidhahdeen maa yadacu rasuulu lah rasulka kama tagay sal slam shay-an shay oo min amrina amarkanaga iyo dhaqankanaga ka a ilaa haddii uu jira khaalafanaa wuu nagu khilaafaya khaalif lyahuud soo mahde waaba caddayba waadan sax ko faqaama waxaa istaagay marka usayd ibnu xudayr ayaa istaagay saxaabiga jaliilka usayd ibnu xudayr waa raggii baycat alcaqaba raggii galay oo nabiga sal allahu alay slam ballantii magaalada madiina ugu soo haajiray la galay ayuu kamid ahaa radi allahu tan ardah wuxuuna ku islaamay calaa yadi muscab bni cumayr asxaabi aljaliil ashahiid fii ghazwati bad uxud ayuu mxuu aha ku islaamay cabaad ibnu bishrn waa lamid isna raggi muscabu soo islaami weeyaan laakin isaga beder ayuu xadiray nin la yidhah sayd ibnu xudeyn bedrn wuu xadiray wa cabaad ibnu bishrin fa akhbaraa waxay sheegeen fa qaama waxaa istaagay marka usayd ibnu xudeyr ayaa istaagay wa cabaad ibnu bishrin ayaa mxuua istaageen fa ahbaraa waxay usheegeen sheegeen rasul rasulka al sal slam ayay u sheegeen qaala waxay yidhahdeen anujaamicuhuna miyaan maxaa weeyaan aan ku jimaacaynaa oon ugu galmoonayna fi lmaxiidi ayagoo xeyd qabo saasay yidhahdeen yani su-aashaas weydiiyeen yani ayagoo xeyd qabo miyaan u galmooneynaa yani ma waxay ku xumaynayaan yahuudi mise waxa weeyaan waxbay yara dhibsanayaan allahu aclam fatamacara waxaa doorsoomay rasul rasulka al sal slam wejigiisa tamacuran shadiidan doorsoon aad u daran ayuu nabiga doorsoomay sala allahu alayhi wa alihi wasalam hadalka ay sheegeen nas qur-aan ayuu muxuu ahaa khilaafsany marka aada buu u doorsoomay xataa danana ilaan ka malayna anahu nabigana sal slm qad adiba inuu carooday faqaamaa kadibna way istaageen labada nin markii mxuu ahay halka yiradan way tageen dabcan dantoodi ay u dhamaatay wa iska tageen faistaqbala rasul sal slm wuxuu qaabilay oo loo keenay hadiyata nin caano oo hadiyad ah ayaa nabiga loo keenay sal slm fabacatha wuu diray fi aathaarima raadkooda ayuu u diro wuxuu yihi waxaa weeyaan ayuu dad u diray fabacatha wuxuu u diray fi aathaarima raadkooda ayuu dad u diray wuxuu yihi ragga hala soo hala keeno faradahuma wuu soo celiyey qofki la diray fasaqaahu macaanihi ayuu nabiga waraabiyey uusii sala allahu alayhi wali wasalam caanihi ay cabeen marka caro waxa weeyaan eh, booskii caradii cana loo geliyey fa waxaa la gartay marka anahu nabigeen sal slam lam yaqdab calayhima inuusuna caroonin wejiga wuxuu isu bedelay un arrintaas ayuura dhibsaday nabigeena sal slm inay saas u dhaqmaan ama saa ay ku hadlaan ayuu dhibsaday marka xadiidkan fawaaid aad u badan ayaa muxuu aha laga qaataa waxaa ka mid a ah tan koobaad haweeneyda xaydka qabto in loo golmado inay xaaraan tahay qofka hadduu banaysto waa ku gaaloobaya ku gaaloobaya weyaan waa ijmaac inaan la ola golmoon karin haweeneyda xaydka qabto qofki marka dembi ahaan ugu dhaco waa baab kale laakiin qofka inay u banaan tahay ahaan eh, waxa weeyaan ugu dhaqmo ninkaas islaamnimau kaga baxaya weyaan tan labaad haweeneyda xaydka qabta in lala baashaari karo oo istimtaac lala mari karo inay dhib lahayn ayaa ina laga qaadanaya kan kale qofka muslimka haddii xumaan uu kula qaabilo inaan xumaan lala qaabilin oo wanaag lala qaabilo siduu nabigeena samey sal slm hadalka ay ku hadleen oo runtii aan hadal fiican ahayn wuxuu ugu badan inuu hadiyad siiya nabigeena sala allahu alayh wali wasalam sidoo kale inay eh, banaan tahay oy mashruuc tahay qofka haddii xuduuda alle iyo shareecada alle la khilaafo inuu muxuu ahaa xanaaqo nabigeena dhaqankiisa ayuu sal slm wamaa intaqama rasuulu sala allahu alay slam linafsihi abada ila an tuntahaka xurumat llah fayantaqimu lilah kama qaala aaabiy marka eh, qofka muminka marka inuu u caroodo haddii diinta ilahi lagu ciyaaro ayad inay mashruuc tahay ayaa laga qaadanaya sidoo kale waxaa laga qaadanaya hadiyadda in la aqbalo ayaa laga qaadanaya sidoo kale waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu caroodo isagoo mxuu ahaa qofkii aad u carooday ood weliba mxuu ahaa canaantay xataa mararka qaar in gadaal dambe mulaatafa iyo soo dhaweysasha uu mxuu ahaa ka sameeya eh, inay mxu mashruuc tahay iyo mxuu ahaa axkaam aad u badan ayaa xadiidka laga qaadanaya weyaan baabka eh, sagaalaad weeyaan oo mxuu ahay hoos imaanay asixaaba eh, walxayd dikru maa yajibu dikru ma shay ayuu baabkan u baab sheegitaankii eh, yajibu ku waajiba dikru ma shay sheegitaanki ayuu baabkan u baab yahay yajibu ku waajiba calaa man qof ataa u imaado ama u galmooda xaliilatahu xaaskiisa u banaaneed ilahay u baneeyey fii xaali aydati xaydiha xaalka xaydka ay ku sugan tahay oo xaydka qabto maa cilmihi isagoo ogsoon binahyi illaahi allaweyne inuu diiday tacaalaa ku raahaye alla diidnadiisa isagoon ogolayn walaa taqrabuuna xataa yaturna isagoo muxuu aha ogsoon ninkii xaalkiis xaaskiis u galmoodo ka war hadduu horta banaysta waa tii aan soo marnay laakiin haddii aad muxuu aha shahwo ay ka qaalib noqoto xalkiis muxuu noqonaya maxaa laga rabaa weyaan xadiidka saddex boqol iyo todobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam nasa alي raxmat lla akhbarana ibn cali alfalas alsayrafi wa hiqat thabt qala xadathana yaxya ibn saciid alqaطan wa thabt xujo weyaan weliba can shucbata ibn xajaaj waa imaamka a taqanin qal xadaana xadaanii waxa warramay alxakam ibn cutayba alkindi waa hiqatan habtan faqiih warubama dalas tadliis inuu ku dhacayaa mararka qaar suuragal xakamkaas ibn cutayba can cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan ibn zayd ibn lkhaaab waa hiqatun weyaan waxa weeyaan eh, nin kale zayd ibn khaaab oo sayd cumar la dhashay ayaa awow ah weyaan cabdilxamiidkaas can miqsam miqsam eh, waa saduqun yursil yahay saduqun yursil weyaan ibn cabaas wuxuu ka wariyey ibn cabaas ibn abdibn cabdilmualib ibn cami nebi sal slm an nabi nabig wuxu ka wari sal slm fi rajuli ninka oo yaati u tagi imraatu haweeneydiisa wa hiya iyadoo xayd qabta muxuu samaynayaa yatasadaqu wuxuu sadaqaysanaya bidinaarin shilin dahaba aw binisfi dinaarin amaba shilin dahab niski ayuu sadaqaysanaya saasuu nabigeena amar kubixi sala allahu alayhi waali wasalam marka arrinta ayada ah see la yeeli culimada jamhuurtooda waxay qabaan qofka inaan waxba laga rabin inaan wax laga rabin ay jamhuurta qabaan qaarna waxay qabaan in laga rabo dinaar qaarna waxay qabaan eh, dinaar ama nis dinaar in laga rabo qaarna waxay qabaan haddii aad markuu xaydka bilaabana uu u galmoodo in dinaar laga rabo haddii uu u galmoodo markii eh, xaydka uu gabagabada yahay u galmoodona in laga u galmoodona laga rabo nise dinaar weeyaan walcilmu cind allahi caza wajal wix saxda eh, baabka tobanaad mudaajacat alxaaidi haweeneyda xaydka qabta in lagula saaxdo fii hiyaabi xaydatiha dharka xaydka ay e, u xirnayd ama dharka xaydka muxuu aha ay ku xayshay in waxaa weeyaan iyadoo muxuu aha dharka iyada lala isticmaalayo baabkan u baabya mudaajacatu lxaa-idi haweeneyda xaydka qabta in lagula saaxdo fii hiyaabi xaydatiha dharka ay xaydka u xirinaysay in lagula saaxdo ayuu baabkan u baabya wa inay dhib lahayn xadiis saddex boqol iyo kow iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasr alih raxmatullah akhbarna cubaydillahi bn ibni saciid hiqat lma'muun weyan qalu xadathana mucaad ibn hishaam saduuqun rubama wahim ha xadiidkuu taxwiiliyey wa ambana waxaa noo warramay isxaaq ibn ibrahim ibn rahaweyh weyaan isxaaq ibn ibrahim isxaq ibn rahaweyh weyan qal wuxu yhi mucaad ibnu hishaam waa saduuq rubama wahim inuu wahmi ku dhacaya suuragal qal wuxu xadathani waxaa warramay abi aabahi hishaam dastuwai wey wathiqatun thabt xa xadiidkuu taxwiiliyey waa mar labaad marki saddexaad wa ambana waxaa noo warramay ibnu mascuud waa thiqatun mukthir ibn mascuud ayaa noo warramay maxaa qoran wa ambana wa ambana waxaa noo waramay ismaaciil ibn mascuud wey cafwan ismaaciil mascuud waa hiqa ismaaciil ibn mascuud waa hiqa weeyaan qaala wuxuu yihi xadathana khalid khalid wahu ibn xaarith weeyaan alhujaymi wa hiqatun thabt qala xadathana hishaam ibn curwa hiqatun thabt can yaxya ibn abi kahiir hiqatun thabtun yursil wayudalis irsaal iyo tadliis labadaba waa lagu yaqaanaa waana hiqatun thabtun weyan qala xadathani waxa waram abu salamata ibn cabdiraxman wa hiqatun mukthir ana zaynab binta abi salamata waa saxaabiya daliila nabigeena sal l slam xijrigiisa ayay ku sugnayd oo hooyadeed ayuu nabigeena qabay sala allahu alay slm xaaskiis ahayd ana zaynaba binta abi salamata xadathatu waxay u sheegtay abu salamata bin abdirrman waxay u sheegtay ana umu salamata uma salama xadathata inay u warantay um waxa weeyaan hindi weeyaan qaalat waxay tihi radi allah tan ardaha baynama goor ana aniga mudajacatun aan la jiifa maca rasul rasulka a sal slm id xayd baa igu dhacay xayd baa muxuu ahaa igu dhacay weeyaan fansalaltu kadibna hoos ayaan ka siibmay oo maradii aan wada hugsanan aan hoos gadaal uga baxay ama horay waan ka siibmay weyaan fa waxaan marka qaatay hiyaaba xaydatii dharkayga xaydka aan u xiran jiray ayaan muxuu aha qaatay weyaan oon xirtay labistay fa qaala rasulka wuxu yiri sal slm anafisti maxayd baa kugu dhacay qultu waxaan ihi nacam ha fadacani nabigu u yeehay sal slm fadajactu macahu waan la saaxday fi lkhamiilati go-i u xirnaa waa go- mxu leenleen kala oo muxuu ahaa khadad kala amaba sidoo kale waxaa weeyaan eh, inuu yara duf leeyahayn waa suuragal ayaa kula saaxday nabigeena sala allahu alayh wali w slam wallafdu licubaydillah ibnu saciid cubaydillah ibnu saciid riwaayada u weri ayaa lafdigan u ku yeelay weeyaan marka qofka eh, muslimka ah xaaskiisa xaydka qabto in dharki xaydka ayadoo xiran uu la saaxan karo dhib lahayn ayaa laga qaadanaa ayaa laga qaadanaya nabigeena sal allahu alay slam cishro wanaagiisa iyo sidoo xaasiskiisa ula dhaqmayn waa laga qaadanaa sal allahu alayhi waalihi wasalam ko baabka ko iyo tobanaad oo hoos imaanay baabu baabulxayd xaydka iyo iyo mxuuha iyo istixaadada nawmu rajuli ninka la saaxashadiisa maa xaliilatihi xaaskiisa u banaanayd fi shicaari marada ay dharka kale uusan kaaga hooseynin alwaaxidi ee weliba keliya ah, wahiya xaaidun iyadoo xayd qabta halgo oo kale in la wada huusado ayadoo dhar ka hoosay uusan jirin ayuu baabkan u weyaan haweeneydan xayd ay qabto xadiis saddex boqol iyo laba iyo todobaatanaad waa xadiis qaala imam ibn sacali raxmat llah maxamed ibn muthana abu musa alcanzi weyn qala xadathana yaxya ibnu saciid alqataan wa hiqatun habtun xuja can jaabir ibni subx alrasibi waa saduuq weeyaan qaala samictu waxaan ka maqlay khilaasa nacam nacam can jaabir ibni subxin alrasibi weyaan saduuq weyaan qala wuxu yhi samictu waxaan ka maqlay khilaasan khilaas ibnu camr alhajari khilaas ibni camr alhajari waa hiqatun yursil waa hiqa laakin irsaal ayaa lagu yaqaanaa samictu khilaasa maa qabl yuxadiu isagoo ka warami can caaishata ka warami radi allahu ta arda qaalat waxay tiri umana caaisha kuntu waxaan ahaa ana aniga rasul rasuulka ale nabitu kuwa barino fi shicaari lwaaxidi hal mara oo wax nooga hooseeya ayna jirin ayaa nabiga muxuu ahay intaan huwana aan baryi jirnay wa ana taamithun ano waxaa weeyaan xaaidun wa ana taamithun xaaidun wa ana ana taamithun aan xayd qaba xaaidun xayd qaba weyaan marka damfiga ee xaydka waa tii aan soo marnay casharka hore shalay oon lahaynay asmaada xaydka waxaa kamid damfiga inuu kamid yahay iyo caraak inuu kamid yahay iyo meelo badan waa ti aan soo maraynay fa asaabahu hadduu gaaro marka maradii minii xaggayga shayun shay asala wuu dhaqi jira nabigeena sal slm makaanahu booskiis wuu dhaqi jiray walam yacduhu meesha mana dhaafi jirin intaas unbuu nabiga ku kaaftoomi jiray saasa daahir uu ku noqonaya maradii marka meeshii dhiig ka gaaray unbuu nabiga ka dhaqi jiray mana ka tallaaba jirin uma sallaa fiihi waa ku tukan jira nabigana sal slam uma yacuud waa soo noqonaa nabiga sal slam husashadii aan wada huwanayni marada ayuu nabiga usoo laabanaya fain asaabahu minii shayun shay haddii xaggayga uu ka gaaro oo marada u gaaro weeyaan facala mila dalika sidii o kale ayuu samaynaa booskii ayadahayd meeshii muu dhaqayaa gasala makaanahu booskiisi ayuu dhaqayaa lam yacduhu mana tallaabi jirin ma gudbi jirin wasallaa fiihi waana ku tukan jira nabigana sala allahu alayhi waali wasalam marka in xadiidka waxaa laga qaadanaya haweeneyda muslimadda iyo ninka xaaskiisa iyadoo xayd qabta hal mar in la wada huwan kara maradaana wixii gaaro meesha ayada oo nijaasada ay gaarta in la dhaqa oy laazimna marada in la wada qooyo haddii muxuu ahaa aan laga maarmi karin sidaa weyaan baabka labiy tobanaad mubaasharatu lxaaidi haweeneyd xaydka qabtay in lala istimtaac ayuu baabkan u baab yahay xadiidka amaba lala fara lala dhaqmo galma laakiin lama ogola xadii saddex boqol iyo saddex iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna qutayb ibn saciid ninkaa waa taqaanaan dhowr jir ayaan hadda soo marnay majliskan qaala xadathana abulaxwas abulaxwas Eh, salam ibnu sulaym weyaan hay eh, alxanafi waa hiqatun mutqinun saaxibu xadiid eh, waa nin hiqa oo weliba aad wax uhu mxuu aha uhuba oo wax hubiyo axaadiis badanna wuu wariyey can abi isxaaq isabiici waa hiqatun caabidun ikhtalata biaakhirihi markii dambe ayuu isku dardarsamay markuu gaboobay laakiin waa hiqatun caabid can camr ibnu shuraxbiil hiqatun caabid weeyaan mukhadram nabigeena sal sl wuu soo gaaray lakin muusan arkin can caaishata wuxuu ka wariyey radi allah tan arda qala waxay tii umana caaisha kaana rasul rasulk wuxu sal slam yamuruna midna fara yaamuru mid faradha ixdaana mid annaga idaa kaanat xaaidan haddii mid naganaga mid xayd ay mid qabta noqoto oy xayd qabto an tashudda inay adkayso xirata izaarahaa hoosguntigeed inay adkaysato waa gorgoradii uma yubaashiruhaa nabigeena cala sl slam kadibna wuu la farac jiray amaba nabigeena wuu la istimtaac jiri weyn istimtaac ayuu nabigeena samayn jiri weyn sala allahu alayhi waali wasalam ama baashaar biluqatikum antum xadii saddex boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadii qaala imam nasa alي ramat llah isxaaq ibn ibrahim wa hiqat thabt qaala anba'ana jariir ibn cabdilxamid الdabi wa hiqat thabt can mansuur ibn muctamir wa hiqat thabt can ibrahim ibn yaziid الnakci wa hiqat lakinahu yudalis kahiru tadliis weeyaan an aswad ibn yaziid الnakci hiqat thabt can caiشhata radi llah anha qalat waxay tir caisha kaanat waxay ixdaana mid innaga idaa xadar haddii xayd ku dhaca amaraha rasul rasulka wuxu fari jir sl slm an tatazira inay hoos gunti xirato oo waxaa weeyaan waa gorgoradii uma yubaashiruha kadibna nabigana sal slam uu la istimtaac jiray baabu ma kana nabiy sal sl yasnacuhu ida xaadat ixdaa nisaa'ihi baabu dikri dikru ma shay sheegitaan uu baabkan u baab yahay kaana nabiy nabig ah sal slam yasnacuhu mid sameeya idaa xaadad haddii ay xaysho xayd uu ku dhaca ixdaa nisaa'i haweenkiisa mid kamid adi ah xayd uu ku dhaca wuxuu sameyn jiray in badan oo kamid ah waama soo marnay tanna waa ziyaado xadiidkan laakin waa xadiid munkar ah munkar maxaa la yihahda marka shaad ayaa jiro munkar ayaa jiro lakin hadda waxaan ka hadlaynaa munkar munkar waxaa la yihahdaa raawiga daciifka ah raawiga daciifka ah waxa uu la gooni noqdo oo weliba uu ku khilaafo hiqaadi xadiidkan waxaa warinaa dad hiqaad ah oo lagu kalsoon yahay oo xifdigooda iyo amaanadooda iyo cadaaladooda iyo dhan walba lagu kalsoon yahay xadiidkanna waxaa warinaa nin daciifa ah amaba aqala shay maqbuul martabada maqbuul jooga ayaa warini wuxuuna khilaafaya ninka maqbuulka ahaa marka wixii ay wariyeen dadkii jamaacada ahaa oo ka badnaa amaba iqada ahaa ayuu khilaafaya marka xaaladda haddii ay dhacdo xadiidka marka munkar weeyaan munkarna min anwaac daciif xadiidkan marka soo socda waa xadiid daciifa weeyaan waa yahay qala imam nasa alي ramat llah hanaad ibnu sari abu sari weyan hiqa qaala can ibni cayaash ibnu cayaash oo abubakr ibnu cayaash weeyaan abubakr ibn ciyaash weyaan hiqatun cabid laakiin markuu weynaaday xifdigiisa ayaa hoos u dhacay kadibna wixii uu xifdiga marka iyada ka wariyo aada looma qaato wixii kitaabkiisa uu ka akriyana waa la qaadanaya weyaan can sadaqata sadaqata ibnu saciid waa alxanafi alkuufi maqbuul weyaan uma kadibna dakara wuxuu sheegay ninka la sadaqa kalimatan kalima macnaha ay macneed u yahay xadathana yani samictum yani cibaarada iy uusan hubin uma dakara wuxuu sheegay kalimatan kalima macnaha macnaheda u yahay xadathana waxaa noo warramay jumaac ibn cumayr ataymi weyaan saduuq waa yukhtiu wayatashayac gafan uu ku dhaca shiicanimadana waa lagu sheegay qaala wuxuu yihi dakaltu waxaan u galay calaa caaishata um lmuminiin radi allahu ta ardaha ayaan u galay maca ummi hooyaday iyo khaalati habarirtay ila socday ayaan u galnay weyaan fasalathaa waxay labadooda weydiiyeen hooyaday iyo habaryartay kayfa sideeba kaana u ahaaday rasul rasulka sal slam yasnacu mid sameeya idaa xadarat ixdaahuna midood midiin haddii xayd uu ku dhaca nabiga muxuu sameyn jiri sal slam qaalat waxay tiri caaisha radiallah ta ardaha kaana wuxuu ahday nabigeena sal slam yaamurna midna fara idaa xadarat hadii ay xaysho ixdaana mid naga an tatazira inay hosgunti xurato biizaarin waasicin hosgunti waasica oo balaaran waasica uma kadibna yaltazimu wuxuu nabiga ku dhegi jiray sadraa xabadkeeda iyo wahadiyeyha iyo labadii labadeeda muxuu ahaa naas weyaan saas ayay marka caaisha ay kasoo warisay muxuu ahaa ayuu kasoo wariyey jumeyc ibn cumayr uu kasoo wariyey marka siiqadan iyo suuradan noocan waad ujeedaan suuradihii aan soo marnay oo fi saaxiin wahayrihima ku yeelay oo waxaa weeyaan ummuna caaisha umu salama ay kulli warinayeen inay ka duwan tahay ninka warragga ku jiran waad ujeedaanoo jumaac iyo ninka la yihah sadaqa labadaba waa labana maqbul waliba jumeyca ah, tashayuc iyo mxuu ahaa khata i gafaf iyo wax badan baa lagu haystay wacalaa hada asaas marka xadiidka waa daciif weeyaan laa yaquum aleyh xuja xadiidka laa taquum aleyh xuja xadid saddex boqol iyo lix iyo todobaatanaad waa xadid sayaha qaala imam nas aleh ramat llah abarna alxarith ibn maskiin qira'atan aleyh waan asmac hiqatun thabt can ibni wahb cabdulahi ibn wahb wa hiqatun thabt can yunis ibn yaziid alayli wa hiqa waleyth ibn sacd imaam ahli misra can ibni shahaab maxamed ibn shahab zuhri kulli waa raggaas waa raggii muxuu aha biyo kama dhibcaanka ahaa can xabiib eh, alacwar mawla curwa weyaan almadani maqbuul weyan kaas can budayata budaya wa kana leyth aleyth ibn sacd yaqul wuxuu dhihi jiray nudbata ayuu dhihi jiray nudba iyo iyo budaya labada waa la yihahdaa maqbulatun weyaan mawlaatu maymuna maymuna bint alxaarith umi lmuminiin radi allahu ta ardaha ayaa xuraysay can maymunata waxay ka warisay bint alxaarith radia allahu taala ardaha qalat waxay tiri maymuna kaana rasul a w sal slm yubaashiru mid la mubaasharoodo oo la istimtaaca amaba la fara ciyaaro almar'ata haweeneyda oo min nisaa'ihi xaasaskiis ka mid a wahiya xaa-idun iyadoo xayd qabta idaa kaana hadduu ahda calayha dusheeda izaarun oy xiran tahay izaarun hosgunti yabluqu gaaro ansaafa alfakidayn labada bowdiyood nuskooda gaaro iyo warogbateyn labada jilbood gaaro marna bowdiyaha marna waxaa jilbaha haduu gaara waxaa weyaan booskii dhiig uu kasoo baxay uu qarsoon weyaan fi xadiidi leyth taxtajizu bihi taxtajizu bihi meesha ayada ah uu dhiiga kasoo baxa ayay iskaga cubaysaa oo iskaga xiraysaa oo iskaga muxuu ahaa dabooleysaa weeyaan marka nabigeena sala allahu alay slam marka xaasaskiisa haddii marba ay ansaafu saaqeyn cafwan waxaan kala jeedaa yani hosgunti haddii ay xiran yihiin ama ha gaarayna labada boodiyo bartamahooda ama jilba ha gaarayna inta muxuu ahaa kale nabigeena xaasaskiisa ku kula dhaqmi jira sala allahu alay wasalam istimtaaci wixii nin inaagtiisa isla mari jireen u banaana baabu muaakalati xaaidi haweeneyda xaydka qabta in wax lala cuna iyo washurbi cabitaan oo min suriha hambadeedi mxu laga cabo ayuu baabkan u baabyahay in wax lala cuna lala cabo oo weliba hambadeeda la cabo ama oo hambadeeda la cuna dhib inaan lahayn ayuu baabkan u baabyahay khilaafan lyahuud yahuudi aan soo marnay oo khilaaf aan ku khilaafayna weyn oo lagu khilaafaya xadii saddex boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa saxiix isnaad qaala imam nasai ramat lla abarna qtay ibn saciid bn jamiil ibn ariif albaqlani fiiri nasabkii intii ogaantan soo marayn hal mar oo qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif uu sheegay ma jirin imaamka cali ramatullah maanta marka wuxuu dhihi jiray horan qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif hadda ayuu ku daray wuu kamil nasabkiisa weyaan hiqatun thabt waa shuyuukhdiisii raggii ninka ugu horreeyo sheekh u noqda ayuu ahaa qaalat ambana yaziid ibnu miqdaam ibnu shureyx ibnu hani weyaan waa saduuq yaziidkaas can abihi aabihi oo miqdaam ibnu shureyx ayuu ka wariyey waa hiqa can shureyx ibnu hani waa hiqatun mukhadram nabiga ayuu soo garay sal sl musan arkin anahu ninka la yihahdo shureyx sa'ala caaishata ayuu weydiiyey umm muminiin radi allah tan ardaaha muxuu weydiiyey hal ta'kulu miyay cunaysa almarata haweeneydi maca zawjiha ninkeeda wahiya taamitan ayadoo xayd qabto qaalat waxay tihi nacam ha waa ila cunaysaa kaana rasul rasulka wuxu sal slam yadcunii mid i yeero oo fa aakulu waan cuni jiray macahu nabigaan la cuni jiray wa ana anoo xayd qaba danfiga iyo caraaka iyo waa hahay waana caarikun anoo xayd qaba kaana wuxuu ada nabigaan yaakhudu mid muxuu ahaa qaato alcarqa lafta hilibka leh oo fa yuqsim waa dhaaran jiray calaya aniga fiihi ay fi an abda fiihi inaan bilaabo ayuu nabiga ku dhaaran jiray sal slam faactariqu waan goosan jiray minhu laftaas hilib kale ayaan goosan jiray uma adachu kadibna meeshii ay saarneed ayaan dhigi jiray fayahudu nabiga ay soo qaadan jiray sal slam fayactariqu markaasuu nabigeena goosan jiray minhu lafti wayadacu wuxuu saari jiray marka waa ka famahu afkiisa shariifka sal la alay slam xayu gooskii wadactu aan saaray fami afkayga min alcaraqi min alcarqi lafti meeshaan ka goostay ayuu nabiga afka san ka saari jiray wayadcuu nabiga wuxuu u yeeri jiray sal slm bisharaabi cabitaan wuxuu dhihi jiray eh, cabitaan ha noola keena ama caana ha noqdeen wax kala ha noqdeen fa wuu dhaalan jiray calaya aniga korkayga fiihi ay fi an abda'a fiihi min qabli an yashrab intuusa nabiga cabin sal slm minhu xaggiisa ayuu nabiga ku dhaaran jiray ilaa wallahi waad adaa bilaabi ayuu dhihi jiray sal slm raxmad iyo dhaqan wanaag ayay ka tahay nabigeena sala allahu alay slam fa aakhuduhu kadibna waan qaadan jiray canihi ama cabitaankii faashrabu minhu aan cabi jiray uma adachu kadibna booskii aan kasoo qaadan dhigi jiray fayaahuduhu nabigu uu qaadan jiray sal slm fayashrabu minhu markaasuu ka cabi jiray sal slm ko yani adachudaas marka waxaa suuragala inay nabiga gacantii saari jir sal slm ya nabiga inay udhiibi jirtaa suuragala inay booskii ay kasoo qaadan dhigi jirtana waa suuragal haddii marka nabiga ay ka qaad sal slm nabiga udhiibaysaa haddii ay dhulka qaadeen meesha ay dhigaysaa weyaan laakiin dhaqankii lagu yaqaanay umahaat lmuminiin radia allahu taala ardahuna inay nabig ukhidmayan sal slm oo muxuu ahaa hal jaza isaani ila isaan isaga u doorbiday ayadna waa doorbiday shaki ma lahan fayahudu kadib markaasuu qaadan jiray sal slm caanihii iyo cabitaankii fayashrabu minhu cabi jiray wayadacu famahu afkiisa wuxuu saari jiray xayu goobtii wadactu aan saaray fami afkayga min alqadaxi dhakalkii ama gaawihii weyaan marka haweeneyda xaydka qabto marka in wax lala cabi karo oo lala cuni karo oo hambadeeda la cabi karo oo weliba waxaa weeyaan meeshii booskii ay afka ka saartay ama ay ka goosatay la saaran karo oy fiican tahay o dhib lahayn ayaa xadiidka laga qaadan way xadidka saddex boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qala imam sali raxmatulah akhbarna ayub ibnu moxamed alwazan weyn wa hiqa qala xadathna cabdullahi ibnu jacfar alraqiy wa hiqatun tagayara fi aakhirihi eh, fuxsha badanna ma lahayn yani markuu u weynaaday tagayur ayaa ku dhacay isbedel baa ku dhacay laakiin waxaa weeyaan eh, fuxshi badan iyo aad yani si aad usii daran ma ahayn qaluu xadathna cubaydillah ibn cmr ubaydlah ibn cmr ariqi weyaan hiqatu faqiihu rubama wahim ismoodsiis inuu ku dhaca laga yaaba lakin waa hiqa waana faqiih can acmash acmash sulayman ibn mihran waa hiqa can miqdam ibn shureyx waa hiqa can abihi abi shureyx eh, waa hiqa can aishata wuxuu ka wariyey shureyx waxaa weeyaan waa mukhadram mukhadramna waa ninka nabiga soo gaaray sal ll ly slam xilligiisa ona nabiga aanan arkin can aishata wuxuu ka wariyey radi allahu tan ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka al sl slm yadacu mid saara fahu afkiisa al boos alladii booskaasoo ashrabu minhu aan ka cabi jiray ayuu saari jiray wayashrabu wuu cabi jiray min fadli sharaabi cabitaankayga wixii kasoo haray wa ana xaydun ano xayd qabo baabka boqol iyo baabka toban iyo shanaad oona insha allahu tacaala u dambeeya casharka laba xadiid weeyaan un u dambeeyo baabu lintifaaci in lagu intifaaca bifadli lxaaidi haweeneyda xaydka qabta wixii kasoo hara ama biyo lagu qabaysta noqdayna ama wa muxuu ay cabtay oo kasoo har ha noqdayna wixii ayada kasoo haray in lagu intifaaca oo laga faaidaystayu baabkan u baabiya weyaan inay dhib leedahay dhib lahayn arrintayda xadيث saddex boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad wa xadيث صaحيح qala imam نسائي رحمة الله أخبرna محمد بن منصور الkhزاعي الجواز ثقة weyn qala xdثna سفyان بن عyeyنة ثقة hبت xujة عن مسcر بن kudam ثقة hبت fاضل عن مقدام بن شhurيح buu haddaan soo marnay can abihi abi wuxuu ka wariyey labadaba waa ثiqa kan dambe oo mxuu ahaa shureyxana waa mukhdrm qal wuxu samictu waxaan ka maqlay caaishat um lmuminiin radia allahu ta ardaha taqula iyo kaana wuxuu aday rasul rasulka al sl slm yunaawilni mid ii dhiiba alinaa waalka jiray biyo iyo cabitaan ayaa ku jira fa minhu aan ka cabi jiray wa xaydun anoo xayd qaba uma kadibna ucطiihi nabiga ayaan siin jiray sala allahu alayhi waali wasalam waa dhiibitaanka soo jeed fayataxara wuxuu nabiga ku dadaali jiray mawdici fami afkayga meesha uu saarnaa fayadachu calaa fihi afkiisa marka jiray meeshii nabiga alayh sl slam meeshii umuna caaisha ay ka cabtay ayuu nabigan afka saaran jiri sala allahu alayh wasalam waan soo marnay cishri wanaagga iyo talatufka naxariista iyo dhan walba in laga eh, mxuu ah laga eego xadiidka eh, maqsuudkiisa halkaa weyaan xadiis saddex boqol iyo sideetanaad una dambey cashirkan insha allahu tacaala waxaa weeyaan waa xadiis eh, saxiixa qala imam nasa aleh raxmat llah abarna ibn khaylan almarwazi hiqat thabt qala xadathana wakiic waa imaamkii qala xadathana miscar ibn kudaam wa hiqat thabt fadil wa sufyan ibn saciid thawri amir lmuminin fi xadiid can miqdaam ibn shureyx can abihi labadan waa soo marnay can caaishata waay ka wariy wuxuu ka wariyda shureyxas um lmuminiin radia allahu ta ardaha qaalat waxay tihi umun caaisha kuntu waxaan ahay ashrabu mid cabto min alqadaxi dhakal io gaawo ayaan wax ka cabi jiray wa ana xaaidun anoo xayd qabo fa unaawiluhu waxaan u dhiibi jiray annabiya nabigeena sala allahu alayh wali wslam fa yadacu nabigu wuxuu saari saari jiray calaa mawdici fiya afkayga saarnaa ayuu nabiga saari jiray sala allahu alayh wali w fayashrabu kadib nabigan uu ka cabi jiray sala allahu alay slm minhu waatacaraqu waxaan eh, goosan jiray alcarqa laf ayaan goosan jiray hiliblah waana ana xaaidun xayd qaba fa unaawiluhu nabiya nabiga an u dhiji jiray sala allahu alay wasalam fayadacu wuxuu saari jiray faw afkiisa calaa mawdici fiihi afkayga meesha aan saartay ayuu nabiga saari jiray sala allahu alayh waali wasalam marka axaadiistaas marka waxaa laga qaadanaa haweeneyda eh, muslimada oo xaydka qabto ama ninka xaaskiisa in eh, wixii hambadeedii ah uu cabi karo oo weliba ay fiican tahay inaan loo muujinin in ayada muxuu ahaa la dhibsana amaba hambadeeda aynan ficnayn oo loo muujiyay dhaqan wanaagaas ayaa waxaa weyaan xadiidka laga qaadana weyaan labada xadis laga qaadanaya waxaan rabay kelimo yaroo insha allahu laba daqiiqa wax lamid ah inaan ka dhaha masale aada muhiim u ah maadaama culays uu jira oo hadda waktigan aan ku sugan nahay corona baqitaankiisi iyo argagaxiisii Eh, iyo runtii culaysiisiba ay taagan yihiin oo ganacsiga noqoyaa tacliinta noqotaya eh, masaajidii ilaahay lagu caabudo ay noqotayaa iyo meelo badan eh, qofilo la wada saaray weliba baqidna ay jirto qofka inuu cudurka ku dhaca baqid ahna ay ka marneyn dadka oo hadda ixtiyaad iyo dadaalo badan in la qaato laisfaray ama ha noqoto mid sharci ah oo diini ah amaba ha noqoto mid maadi oo xisi ah oo caafimaad ha noqote in la qaatana la isfaray oo dadka in badanna ay fartoomeen waxaan rabay inaan hal qodob eh, baraarujiyo qodobkaas waxaa weeyaan qofka muminka daa'iman wa abadan iyo xaalad kastu ku sugan yahay waa inuu ilahay ku xirnaado subxaana wa tacaala alla ku-xirnaanta qofka uu alla ku xirnaani wax ugu muhiimsan waa allabaryada qofka inuu allabaryada joogteeyo weliba khaasatan maanta annaga ilaahay subxaana wa tacaala eh, caafimaad ayuuna siiyey ilaahay subxaana wa tacaala amni ayuuna siiyey ilaahay subxaana watacaala risiq ayuuna siiyey ilaahay subxaana wa tacaala e, diin iyo islaanimo ayuuna siiyey marka wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsana laduluumun kafaar nicmooyinka ilah haddii aad tirtirisaan ood barbaartaan ma koobi kartaan ee bini aadanka ah ayaa dulmi badana ah oona waxaa weyaan nicmada ilaahay u galay inuu ku kufriya u badan weyaan marka qodobka aan rabay wuxuu yahay in qofka mu'minka xaaladan uu ku sugan yahay oo alla baryada aada u badiyo allabaryada marka adoo caafimaad qaba adoo muxuu amni qabo adoo waxaw xaaladaada isku aadan tahay allabaryada aada allaha baryayso waxay keenaysaa xaaladda markay kugu adkaato ama xanuun kugu dhaca amaba amniga lagaa qaado amaba waxa weeyaan xaalado kale oo qofku dhibsan ay u yimaadaan in ilaahay baryadaad u yeela nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiid imaamu tirmidi iyo xaakim ay soo saareen sanadkiisa xasan yahay wuxuu le nabigeena sal slam man sarahu an ystajiib allahu lahu cinda ashadaa'id wاlkarb falyuktir اdducaaa fi اrakhaa qofkii jecel oy farax gelinayso in ilaahay subxaanaه wa tacaala uu aqbalo alla baryahiisa xaaladda culaysyada iyo shidoodhinka iyo kurbada ay ku taagan tahay inuu alla ka aqbalo qofki doonaa ducada iyo alla baryada ha badiyo xaaladda uu ku sugan yahay barwaaqada tacaraf ilى اllahi fi اrakhaa yacrifka fi shida waatu nabig sal l slm ilaahay subxaanahu watacaala xasuusa oo muxuu ahaa kawarhay oo alla caabud subxaanah watacala oo alla bari xaalada aada barwaaqada iyo khayrka ku sugan tahay ilaahay markaas shidada iyo dhibaatada ay ku qaabisho oy ku timaado ha ku xasuusta weyaan marka mu'miniinta waxaan ugu baaqaynaa in xilligan aan ku sugannahay oo barwaaqada aan ku jirna inaan ilaahay subxana watacaala baryadiisa iyo dikrigiisa aan aada u xoojino si maalinta dhibaato ay noo timaado amaba shida aan dareena aan ilahay uga carana ilahay inuu nooga yeela rabbiga waxaan ka baryana subxana wataala biasma lxusna wasifaat alculaa khayr adduun imid aakhrab allahna siiyo shar adduun i shar aakhrab allah naga badbaadiye hada wallahu aclam wsala allah wsala ala abdi rasuli mustafa